bayaanullaahi allah caddayntiisa subxaanahu allah nastahaan liwliyaa ilaahi uu caddeeyey ilaa aakhiri hadalkaas aakhirkiisa intii laga gaaro wliyaa-ullah ilaahay awliyadiisa tacaala allah waa sarreeyaahe humuladiina waa kuwa aamanuu bihi allah rumeeyey waa dadka iimaanka laga helay wattaqow allana ka baqay allana ka baqay wliyaaullaah allah awliyadiisa tacaalaa wuu sarreeya alleh hum ladiina waa kuwa aamanuu xaqa rumeeyeen hum ladiina waa kuwa aamanuu rumeeyeen bihi billaah wataqawhu alla ka baqeen wastaqaamuu ku toosnaadeen calaa diinihi diinkiisa daahiran wa baadinan weeye xagga caqiidada iyo qalbiga waa uga toosnaadeen xagga daahirka iyo acmaasha xibnahana waa uga toosnaadeen wahum awliyada allaah man dad weeye wasafahumullahu ilaa uu tilmaamay tacaala ilaa waa sarreeyaah biqowlihi qowlkiisa wuu ku tilmaamay alaa baraaruga inna wliyaa allaah allaah awliyadiisa laa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluunahu min umuuri alaakhira waxa ay qaabilayaanoo arrimaha aakhirada ah ka welweli allah cabsi tiraya ilaahay baa cabsi tirayoo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka aamin gelinaya walaahum awliyada ilaahay ma ahan yaxsanuuna kuwa tiiranyoona calaa maa faatahu min caradi dunyaa wixii adduunka dhaafayoo birbir adduun ah ka tiiraanyoomayaanoo wax ka feecan ay helayaan way ka raysanayaan adduunka marka kama murgayaanoo kama tiiraanyoonayaan wixii adduunka ku dhaafay si aanaan awliyada ilaahay iyo awliyada shaydaan u kala garan weyn alladiina awliyadii weeye kuwa aan cabsanayn aamanuu xaqa rumeeyeen iimaan saxiixay qaateen ilaahay ilaahayay rumeeyeen wa kaanuu yattaquuna oo wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa ilaahay ka baqa wax alla wuxuu ka xarimay ka fogaada wuxuu amray sameeya waa kuwaas awliyada ilaahay waa kuwaas awliyada ilaahay falaysa kullu man qof dhammaantiis yaddaci sheegta alwilaayata weli wilaayinimo yaquulu mid ahaana ma ahan weliyan weli qof kastaoo wilaayo sheegtaa weli ilaahay maaha qof kasta oo sheegta inuu weli ilaahay yahay weli ilaahay ma wada ahan falaysa kullu man qof dhammaantiis ma ahan yaddacii sheegta alwilaayata welinimo yaquulu mid ahaanaya weliyan weli wa ilaa haddii qof kastaoo weli sheegtaa weli ahaana la kaana wuxuu ahaa lahaa kullu waaxidin qof kastaaba yadaciiha mid iska sheegta haddii qof kastaaba markuu sheegto weli ku noqonaa dadkoodama iska sheega lahaa sheegashadu macno weyn ma leh wadacaawaa maa lam yuqimuu calayha bayinaa asxaabuhaa adciyaa qaacidadu waxay tahay wadacaawaa maa lam yuqiimuu calayha sheegashooyinka haddii dadka sheegana aysan u soo taagin bayinaad asxaabuha adciyaa waa iska sheegasho waa sheegasho wax qiimaa leh wax qiimaa leh wax qiimaa maleh wa dacaawa maa lam yuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaa mar haddii sheegashada dadka sheegana aysan markhaati u keenin sheegashada wax kuma sugnaadaan low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalu dimaa'a qowmin wa amwaalahum nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam haddii qof walbaa wuxuu sheegto la sii lahaa dad dhiiggiis iyo dad maalkiisaa dad sheega lahaay maysan shaqo ku lahayn laakin ilbayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara laakiin qofku markuu wax sheegto waa inuu markhaati keeno marka haddii qofkii weli sheegtaaba weli iska noqonaa dadko dhamaa sheega laha laakiin bayinaa la rabaa maqaatiya la rabaa markhaatixa u ah iimaan saxiixa iyo camal saalix nebi muxamed inuu qofku waafaqo maqaati u ah nebi muxamed sala allahu calay wasalam inuu waafaqo aan markhaati iyo calaamad lagu yaqaan weliga ilaahay calaamad iyo marqaati lagu yaqaan weliga ilaahay waxa ah nebi muxamed inuu raaco daahiran wa baatina qalbiga iyo qaalabkaba qalbiga iyo qaalabkaba waa inuu ka raaco taasaa maqaatu ah haddii uu sheegto waayo asuusan nebi moxamed raacsanayn kidbi weeye iyo iftiraa falaysa kullu man qof dhammaantiis yaddaci sheegta alwilaayata welinimo yakuunu mid ahaana ma ahan weliyan weli wa ilaa haddii qof kastoo sheegta weli ahaana la kaana wuxuu ahaanaa kullu waaxidi mid kastaaba yadaciiha mid iska sheegta walaakin yuusanu waa la miisaamaa haada almudacii midkaan sheegana lilwilaayata welinimada bicamalihi camalkiisa lagu miisaama camalkiisa ma ku waafaqay nebi muxamed sala allahu caleyh wasalam mase kuma waafaqin halkaasaa laga miisaama walaakin yuusanu waa la miisaamaa haada almudaci qofkaan sheegana lilwilaayati wilaayada bicamalihi camalkiisaa lagu miisaamaa in kaana camaluhu camalkiisu hadduu yahay mabniyan mid lagu dhisay calal iimaani iimaan iyo wa taqwa alla kabaqidka huwa qofkaas welin waa weli aayaddaasa u taalla dii camalkiisu ku dhisan yahay iimaan iyo alla kabaqid waa weli ilaah waa weli ilaahay qofkaas fa in kaana hadduu ahaado camaluhu camalkiisa mabniyan ku lagu dhisay calal iimaani iimaan iyo wa taqwa alla kabaqid fainahu qofkaas weliyun waa weli wailaa in lam yakun kadalika hadduusan saas ahayn oo camalkiisu uu ku dhisan yahay bidco iyo dalaal iyo hawo iyo rabitaan ee uusan ku dhisnayn itibaaca nabiga haddaan camalkiisu ku dhisnayn falaysa biweliyin weli ilaahay ma aha wailaa in lam yakun kadalika hadduusan saas ahayn oo camalkiisu uusan ku dhisnayn itibaaca nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iimaan iyo taqwo haddaan camalkiisu ku dhisnayn falaysa biweliyin weli ilaahay ma ahan wa fii dacwaahu sheegashadiisa alwilaayata welinimada uu sheeganaana taskiyatun dahiridaa ku sugan linafsihi nafsadiisu dahira inuusan weli ilaahay ahay waxaba ku tusaa sheegashada uu weli ilaahay sheeganaa waa is-ammaanid taasuna waa khilaafsantahay alla ka cabsidii taasaaba waxay khilaafsantahay alla ka baqidii qofka alla ka baqaya isma ammaano isma taskiyeeyo ah, qofka inuu taskiyeeyo oo is ammaano waxay khilaafsantahay nebi maxamed diinkiisii sala allahu calay wasalam wilaayadana waxaa lagu noqonaayey raacidda nebi maxamed diinkiisa la raaco salawaatullahi wasalaamu caleyh idan markuu is-ammaanay koow taasaaba calaamadaha inuusan weli ilaahay ahayn taasaaba calaamad u ah innaga nama taqaanaan iyo baabka iyaga ma geli kartaan iyo ha nagu qaldaminina iyo hadduuba mar leeyahay ou hanjabayo everwey ah, everwey everwey everwey markaasuu shiiku wuxuu yidhi wa fii dacwaahu qofkan sheegashadiisa alwilaayata welinimo uu sheeganaa taskiyatun dahirid ah ku sugan uu dahiraa linafsihi nafsadiisa wadaalika dahiriddaas uu naftiisa dahiraa yunaafii wuxuu diidaa taqwallah alla ka baqidii alla ka baqidii taasaaba ka soo horjeeda inuusan alle ka baqayn calaamadeed wey qof is-ammaana taasaaba kutusaydaba yunaafi wuxuu diidaa taqwallaahi casa wajal maxaa yeelay lianna allaha allah tacaalaa waa sarreeyaaho yaquulu wuxuu leeyahay falaa tusakuu ha daahirinina anfusakum nafafyaalkiinna huwa allah aclamu u oqoon badan bimani itaqaa qofkii ka baqay war idinku ha is-ammaanimina ha isdaahirinina alla waa naga diiday inaan is-ammaanno ah, laa tusaku waa nahyi wa nahyu yaqtadii taxriim waa xaaraan qofku inuu isagu is inuu isagu is waa xaaraan marka markuu is-ammaano eh, markaasuuba khilaafayba alla ka baqidi alla ka baqidaana weyn lagu noqonayo markaasuuba khilaafay alla ka baqidi marka is-ammaanidaas yunaafi wuxuu diidaa taqwallahi alla ka baqidii caza allaa qaaliba wajalla allaa weyn lianna allaah allah tacaala waa sarreeyaahe yaquulu wuxuu leeyahay falaa tusakuu ha dahirinina ha ammaaninina anfusakum nafafyaalkiinna huwa alla aclamu u aqoon badan biman ittaqa qofkaasaa ka baqa fa idadacaa qofku markuu sheegto annahu asagu min wliyaa illaah owliyada ilaah inuu ka mid yahay faqad zakaa qofkaas waa dahiray nafsahu nafsadiisii qofkaasu naftiisiiyuu ammaanay oo dahiray faida dacaa qofku markuu sheegto annahu asagu min wliyaa illaah awliyada ilaaha inuu ka mid yahay faqad zakaa qofkaas waa dahiray nafsahu nafsadiisa waxiina idin markaas uu naftiisa dahiray yaquunu wuxuu ahaana waaqican mid ku dhacay fii macsiyati illahi ilaahi caasinkiisa ilaa ilaahay baa ka reebay nahyiguna waa isyaanu keena wixii lagaa reebay haddaad ku dhacdo nahyigu taxriimu keena xaaramimu keena shaydii lagaa reebay haddaad ku dhacdo xaaraanaad ku dhacdo marka mar alla markaas uu isdahiray uuba xaaraantii ku dhacay markaasuu ku dhacay fa idaa dacaa qofku markuu sheegto annahu asagu min wliyaa illaah awliyadii ilaahay inuu ka mid yahay faqad zakaa wuu dahiray nafsahu nafsadiisa waxina idin xaaladaas uu naftiisa dahiray yakuunu wuxuu ahaanaa waaqican mid ku dhacay fii macsiyati illaahi ilaahay caasintiisa ilaahay lacaasintiisuu ku dhacay wa fii maa shayuuna ku dhacay nahaahullaahu ilaahay uu ka reebay canhu xaggiisa shaygii alla ka reebayuuna ku dhacay oo alla uu yidhi falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa wa fii maa shay ayuu qofkaasu ku dhacay nahaahullaahu ilaahay qofka uu ka reebay canhu shayga xaggiisa wa haadaa macsidaas uu ku dhacay yunaafii wuxuu diidaa attaqwa alla ka alla ka cabsigii taasaana diidaya inuusan alla ka baqin taasaa tusee fa wliyaaullaah awliyada ilaahay laa yusakuuna anfusahum nafyaalkooda ma dahiraan naftooda ma dahiraan dhulka annagaa fidinay waxa laga soo naqlinayo fiiri odayaasha la tuugo kulligood waa is-ammaanin shiikhibilaa wuxuu yidhi dhulkan annagoo afaraan meeshan ku gogolnay baddaanna annagoo afaraha meesh ku subnay waxaan kula soo shubnay aashuun dabana ka daloola salka waa ka daloolay ogow had midka biyaha kusoo qaadnuu leey weel salka ka daloola aan biyaha kusoo qaadaynuu leey markaad meesha ku shubayna badda nagaxa taxaaqnuu leey meesha biyuhu ku jiraan badda aad arkayso ta waxa faan ka dhacaya fiir qofkaas iyo waxa uu sheegana kibirkiisa waxaa lagu leeyahay shacala mayaa wuxuu asagoo dadka tujinaya uu lugta saasiyo kaasaa l war shiikh salaada markaa tujinayda sooday lugta tuuraya hayeetaa salaada ka mid maahayn kuwa ikhwaankaa ah hore badda ku safrayey aadoontii la ciir jir markaasay yidhahdeen shacali mayo markaasaan haraati ku dhufan doontii celinaya doontii aan celinay ka warrama shee xasan macallin basra basra shee xasan macallin basra basradaan wey u dhaxayda afgeeda iyo balcad haan basradii ciraaq ma basradan oo afoodaoo oo iyo barcad u dhaxay waxay ku leeyihiin markay ammaanayaan sheekh xasan macalin shaylilah shaykhun likulli lawliyaa sheekhaas waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi hati dhaana meel lagala soo gaara tuulada basra qofka degaa waa ahlu jam de waa hati dhaana maadaama anugu aan jooga basra haddaad degto meel dhaana marka la raro uu ka soo gaaro basra ahlujanna halkaara wuxuu bixina darajaadkuu bixina fiiri nabi maxamed sala allahu calay wasalam oo madiino deganaa madiino kuwa ahlunaarah la deganaa sooma yahuudaa la deganeen yahuud aa la deganaa cabdullaahi ibni ubay ibni salool aa la deganaa nabiga la tukan jiray kaafir ahlunaara kaafir ahlunaar nabigu la tukan jiri ka war qamiiskii nebi maxamedana lagu karfan salawatulahi wasalaamu calayh nebi maxamed markuu dhintay qamiiskiisuu ku karfanay waana ku tukaday janaasada waana kaafir ahlumaal intaas waxbau tarin u fiirso asna wuxuu leeyahay iska daa qamiise rati dhaana meesha laga gaaro haddaad degto meel aan anigu joogo ahlujannaad iskata ahlujannaad waxaasa laga soo wada rara ah, uwasdeena wax laga soo rara lama tiri karo ah, uwas waxay ka soo raraan kise la yaab leh waxay leeyihin qorow gabar ka guursan soomaaliduna waxay qabyaaladday balaayo ku qabaan oo qaaraan gabdhaha isku guurin kolo malaha aan gabdhaha u guurinay uu ka guursan markaas waxay yidhahdeen awliyo awliyo af awliyo awliyo af taqaan gabadhana ninku ma geyo oo in laga furo wey anagu weli ilaahayna ma dhigi karna gabadha noof marka dariiq kalaan marayna awliyada lagu daweeya shacali mayo isku waqti ahaayena loo soo yeeray xafladna waa la sameeyey martiqaa kaasaa la yidhi shacali mayo waxaan rabnaa haddee shiikhaan waa weli ilaahay laakiin guurku nagama dhexeey ninkaan sibaar ka yimi guurku nagama dhexeey marka gabadha inuu noo furaan rabno bis markii xafladii dhammaatay oo dadkii hadalkoo jeediyeen uu la hadlo yidhahdee haye sheikh waa maqlaydaa dadkaanu gabadhay ka hadlayaan gabadhooda inaad u daydo taasay kala hadlayaan hal mara markaasaa shacalma inay yidhahdeen bis bis bes baaraa la aamusay dadkii waa hadleen maalkoodii meesha lagu cuna xoolay gowraceen xahaayada culma ilaahay arrintii aan gogosha u dhigannay arrintii aan sugayna in wax laga qabto laga hadlo kaasuu yidhaha ya hadeeshee uwaysow adaa lagu sugaya kaasuu markaasuu bes bes bes jooji saddex goor markay iyo jub iyo jac ku dhammaatay ay kala tageen oo uu fardiisii fardihiisii raaco xagga u dhaqaaqo uu isna shacalmayna marka iska aad shacalmay ka daba qaatay waxaada shacalmayow sidaan waxay ah nin weynaad tahay shiiq ah awliyo loo yaqaan waa kuu soo dacwoonnay arrintii hiir iyo jub iyo jacay ku dhamaatay sheeg waxaan ka fahmaynaa lama arko waxaan rabnay arrintii gabadhii nalkaga furo ninka markaasuu wuxuu yidhi ma taqaanaan yii markuu lahaa wuxuu lahaa ma taqaanaan yii gabar ka hadashaan markaasle may wuxuu lahaa yidhi maanay gabar xun igu qabsanayaan gabar yarba ii qabsanayaan adduunka dhammaan baa rogaana isaga dhanba markaasaan ay war harroogi aan lahaa yidhi anugu warma gabadhaasa ku rogaydaan adduunka markaasa waa iska caamo masaakiina ah. horey loo dullaystay markaas may ku rogi mayno hadday saasta day ah. saasba tahay bis wey ah. gabadhaasan u gadayna markaan ku soo hadal qaada wuxuu yaa yidhi macnaha gabar la ii qabsada khalaas adduunka dhamanta qabtaan marka afgan buu ridaa ah. gabadhaana la ii qabsaday miya markaasaan lahay oo kada war harogi war adduunkaa gadi aan dhahayo hmm. oh, uways adduun uu gadi karo bal bilaahi calaykum markii dambena ragaa dilay ka war kuwa un dilay uways waa la dilay mogta nin adduunka dikara ma la dili karaa adduunka dhan ciidan inta kusoo duray kow kaga siiya kaasay kula gabyaan weliba gabayna la dulsa ama ha ka gaddaraadeen ama ha gar lahaadeen taas haddee ilaahay baa kala xukmi doona laakiin fiiri meeshan ka hadlayno war nin adduunka dhan saas u gabi kara ma la dili karaa laa ilaaha ilaa anta war beeno orod gaabana oo ammaan badan is-ammaani ogaa waxaana la ka baqayn waxaasa dadkii laga gadaya subxaan allah marka waxaasoo dhan waxay tusaydaa waa awliyaa shaydaan waxa oo ilaahay qayrkiis caabudaya waa awliyaa shaydaan ee awliyaa raxmaan maaha dadkaana waxa laga sheegayaa hadday run tahayn dee ayagaa fidnaysnaa hadday kuwaanu beenaalaan yihiin kuwaana beenaysnaa de ayagaa ka sheegaya waxaan annagu warkama hayno kuwaas ma gara ayagaa ka sheegaya warka ka soo raraya bay marka ayagu saas isku ammaani jireen oo warku sidaas ay ay u sheegayeen ay dhihi jireen adduunkaan hubayna ayagaa ah, shayaaiina ayagaa shayaaiina haddaysan ayagu warka dhihina kuwaanu ka been abuurayaana kuwaana shayaaiina ee kuwa isu berigii ka yihin markaas ah, marka waa wax ariib waa wax hariib faidaa dacaa markuu qofku sheegto annahu isagu min wliyaa illaah awliyada ilaahi inuu ka mid yahay faqad zakaa wuu dayray nafsahu nafsadiisa waxiinaidin xaaladaas yakuunu wuxuu ahaanaa waaqican mid ku dhacay fii macsiyati illahi ilahi la caasintiisa wa fii maa shay qofku dhacayuu ahaanaa nahaahullaahu ilaahay qofka ka reebay canhu xaggiisa wa haada ammaanta is ammaana yunaafi taqwaa alla kacabsiguu ka soo horjeedaa fa wliyaa'ullah awliyada ilaahay laa yusakuuna ma dahiraana ma ammaanaan anfusahum nafafyaalkooda bimili haadihi shahaada markhaatigaasoo kale ma isku ammaanaan oo weli allaan ahay ay leeyihiin maya iskuma ammaanaan bimili haadihi shahaada markhaatigaasoo kale iskuma ammaanaan wa wax kale maaha hum awliyada ilaah yu'minuuna billaah allaahay rumeeyaan wayattaquunahu allay ka baqaan awliyada ilaahay alla inta rumeeyaan ay alla ka baqaan wuxuu amray sameeyaan wuxuu ka reebay ka haraan wuxuu sheegay rumaystaan allay ka baqaan wainamaa wax kale maahan hum awliyada allaah yu'minuuna billaah allahay rumeeyaan wayattaquunahu allay ka baqaan wayaquumuuna waxay u istaagaan biaacatihi ilaahay daacadiisay u istaagaan subxaanahu allaa nastaan wa tacaala allah sarreeya calalweji qaabay ugu istaagaan qaabka alakmale kaamilnimada badan qaab kaamilnimo badan ay allah cabsidiisa ugu istaagaan ilaahay isku dulleeyaan awood ma sheegtaan awliyada allah ma sheegtaan walaa yaquruuna ma kediyaan annaasa dadka wayakhdacuuna ma khiyaanaan bihaadii dacwaa sheegashadaas sheegashadaas dadka kuma khiyaanaan sheegashada maxaa loo sheegaa ma taqaan dadka ayaa la raba inay hogaansamaan cagta waddada saaraan oo ayaga awoodoo dhan loo oggolaado oo warkooda aan la soo celin oo waxay ka dalbadaan ay ka helaan markaas dadkaa la raba in lagu dulleeyo oo lagu bahdila khaainnimadaas iyo beenahaas iyo ammaantaas wax kale ma aha maxaa la rabaa dadka in lagu bago oo dadku ay aaminaan wadaadkan inuu maamulkii iyo tasaruf yahay oo ay markaas wax alla wuxuu rabo u oggolaadaan ah, wax alla wuxuu rabo ayagoo wix ay ogaayeen alla inuu xarimay hadduu yidhahdo aniga hala ii keeno ma diidi karaan halkay laalaaleen waxay leein weli ilaahay baabkiisa lama geli kara ha layska yeelo ah, ma diidi karaan say u dullaysan yihiin Ah, wax alla usiga marka maxaa yeelay beentaasaa laga gada badaxaasaa laga gada waxaasaa lagu bahdili marka awliya ilaahay dadka inay iyaga isku duleeyaan kamala shaqeeyaan mana ka shaqeeyaan awliyada ilaahay ee dadka allay ku xidhaan awliyada alle ayaguna allay ku xirmaan ilaahay bay isku duleeyaan ilaahi weynaa subxana wa tacala markaasu ilahay isagu karaameeya ee weliga ilaahay shaqadiisu ma ahan dadku adiga isku kaa duleeye ee been iyo cagajuglayn iyo usheeg iyo inaad adigu awood leedahay ma awliya ilahi waxaas kama shaqaydo subxaan allah walaa yaquruuna annaasa dadka kuma kadiyaan wayakdacuunahum dadka kuma khiyaanaan bi haadihi dacwa sheegashadaas xataa yudiluuhum si ay uga baadiyeeyaan can sabiilahi jidka ilaahi tacala ilah waa sarreeya dadka inta khiyaanaanoo waxaas u sheegaan oo dadku ka baqaan markaas inay jidka ilaahay ka baadiyeeyaan ma yeelaan saas awliyada ilaahay fa haaulaa'i kuwa aladiina kuwa yaddacuuna u sheegana anfusahum nafafyaalkooda axyaanan marmara asyaadan sayidyaal inay yihiin wa axyaanan marmar wliya inay yihiin mar sayiday sheegaan mar weli nimay sheeganaya kuwaas fa haaulaa'i kuwa aladiina kuwa yaddacuuna sheeganayaan anfusahum nafyaalkooda axyaanan marmar asyaadan sayidya waxyaana marmar awliyaaa awliyo low ta'amara alinsaanu qofku hadduu fiirfiiriyo maa shayga hum ayagu calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin lawajadam wuxuu ogaanaa abcada maa yakuunuuna inay ahaadaan kuwa ugu fog inay yihiin can wilaayati wilaayada ka fog wa siyaadati sayidnimada ka fog haddaad fiirido dadkaas wilaayada sheeganaa oo uu qofku insaanka ahu fiirfiiriyo wuxuu ogaanaa dadka ugu fog awliyanimada ilahay inay yihiin hale ah. waxa lagu tilmaama waa wax kitaabka iyo sunnada ka fog ah. waa wax kitaabka alle iyo sunnada nabiga ka fog markaasuu sheikuu yidhi fahaulaai kuwa aladiina kuwa yaddacuuna u sheegana anfusan nafafyaalkooda axyaanan marmar asyaadan sayidya wa axyaanan marmar owliyaa awliyo low ta'ammala alinsaanu qofku hadkuu fiirfiiriyo maa shayga hum dadkaasu calayhi ay ku sugan yihiin lawajata wuxuu ku ogaanaa abcada maa yakuunuun ahaanshadooda kuwa ugu fog inay yihiin canilwilaayati wilaayada ka fog wa siyaadati sayidnimada ka fog fa nasiixatii aniga qayr miiridayda u yidhi naseexadayda iyo la iyo qayrmiiridda aan u qayrmiiraa liikhwaanii walaalahayga walaalaha almuslimiina muslimiinta allaa yaqtaruu waa inaysan ku kadsoomin bimuddaci lwilaaya wilaayo qof sheegana qof awliyanimo sheegana waa inaysan ku kadsoomin walaalahayga muslimiinta intaasaan ugu nasteexayna fa nasiixatii aniga nasteexadaydii qayrmiiridayda aan u qayrmiiraa liikhwaanii walaalahayda walaalaha almuslimiina muslimiinta allaa yaqtaruu waynaysan ku kadsoomin bimudaci lwilaaya awliyanimo kuwa sheegana xataa yaqiisuu ilaa ay qiyaasaan xaalahu qofkaas xaalkiisa bimaa shay ay ku qiyaasaan jaa'a yimid fi nusuusi nusuusta ku yimid fii sifaati wliyaa illaah ilaahay awliyadiisa tilmaamaheedana ku yimid qof kastaba waa in muslimiintu ku miisaamaan awliyada alle allaa tilmaamay awliyada alle waa dadka alla jecel yahay waa dadka alla jecel dadkaas allaa tilmaamay tilmaamahooda qur-aanka ku yaalla waa in tilmaamahaas lagu miisaamaa qofkii tilmaamahaas laga helo waa weli ilaahay qofkii tilmaamahaas laga waayo weli ilaahay maaha waa weli shaydaan waa weli shaydaan weynaysa marka ku kadsoomin ilaahay iska miisaamaan xataa yaqiisu ilaa ay miisaamaan xaalahu qofka xaalkiisa bimaa shay ay ku miisaamaan jaa'a ku yimid fi nusuusi nusuusta fii awsaafi awliyaa illaah ilaahay awliyadiisa tilmaamaheeda ku yimid waqad ashaara wuu ishaaray ashaykhu sheeka raximahu llahu tacaala ilaa calaamati maxabbatillaah allah jeclaanshadiisa calaamadda lagu garto iyo wa ilaahay ka weli dhigashadiisa bimaa shay ayuu ku ishaaray saaqa wuu soo kaxeeyey oo min al aayaati aayada ah shiiqu dadka ilaahay jecel yahay ilaahay weligiisa ah wuu ishaaray calaamadaha lagu yaqaan dadka ilaahay jecel yahay awliyada alle ah calaamaday leeyihin qur-aanka alla ku sheegay calaamadahaasu kuu ishaaray hal aayada ku kala gara karta hal aayad intaadan laga gaarin aad weliga shaydaan iyo weliga ilahay ku kala gara karta aayadaha ilahay ku kala cadeeyey wa ashaara shaykhu shaykhu waa ishaaray raximahu llahu tacaala ilaa calaamati maxabati illaah allah la jeclaanshadiisa ama allah jeclaanshadiisa masdaru mudaafu ilaa faacilih ilaahay jeclaanshada uu qofka jeclaado wa wilaayati ilaahay ka welidhigashadiisa uu qofka weli ka dhigto tan kalena waa ku bannaanta oo la yidhahdo ilaahay in la jeclaado oo laga weli dhigto calaamada lagu garto ilaa qofku waa inuu ilaahay jecliyo ka weli dhigto allahna qofkaasuu jeclaadaa oo weli ka dhigtaa waqad ashaara waa ishaara ashaykhu sheeka raximahu llahu tacaala ilaa calaamati maxabat illaah ilaahay jeclaanshadiisa calaamada tusayda qofka ilaahay jeclaaday wa wilaayati ilaahay ka weli dhigashadiisa bimaa shay ushiiqu ku ishaaray saaqa uu soo kaxeeyey oo minal aayaati aayada ah alaayatu dhuula aayadda ugu horayda qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe fii aali cimraan uu ilaah yidhi quldhe nabiga suubano in kuntum haddaad tihiin dadow tuxibbuuna allah allah kuwa jecel fatabicuunii isoo raaca yuxbibkum ullahu allah idin jeclaanaa aayaddaas aayatulmixna la yidhaahdaa waa aayad ilaahay ku imtixaanay dad sheegta inay alla jecel yihiin dadka alla jecel waxaa lagu yaqaan nebi maxamedu raaca sala allah qofka nabi maxamed raacana allah jeclaado awliyada ilahi waa kuwaasa wa haadihi alaayatu aayadan tusamaa waxaa lagu magacaabaa aayat almixnati aayadda imtixaankaaba laydha iyada dhammo wa haadihi alaayatu aayadan tusamaa waxaa lagu magacaabaa aayat almixnati aayadda imtixaanka ayilimtixaani aayadda imtixaanka lagu magacaabaa xaysu meel aa lagu magacaabay iddacaa qowmun dad ay sheegteen maxabatalaah allah la jeclaanshadiis sheegteen allah la jeclaanshadiisa xayu meel idacaa ay sheegteen qowmun qof maxabatallaahi allah la jeclaanshadiisa tacaalaa allah waa sarreeyaay faanzala allaahu allah soo dejiyey haadihi alaayata aayaddaana alla soo dejiyey faman iddacaa qofka sheegta maxabatallaah allah la jeclaanshadiisa tacaalaa allah wuu sarreeyaay nadarnaa waxaan fiirinaynaa fii camalihi camalkiisa qofkii sheegtay inuu alla jecelyahay camalkiisaan fiiraynaa fain kaana qofku hadduu yahay mubtalican mid raacsan lirasuulilahi rasuulka ilaahay sal llahu calayhi wacalaa aalihi wasalam sala allahu allah ammaano calayhi nabiga korkiisa wa calaa aalihi eelkiisa allah ammaano wasalama allah nabadgeliyo qofkii nebi muxamed raaca fa huwa qofkaasu saadiqun waa mid run sheegay alla waa jeceliya qofkaasu run uu jeceliya qofkaasu fa huwa qofkaasu fain kaana qofka hadduu ahaado mubtabican mid raacsan lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wacalaa aalih wasalam fa huwa qofkaasu saadiqu waa mid run sheegay waa jecel yahay allah wa ilaa in lam yakun mubtabican lirasuulilaahi hadduusan rasuulka raacin wa ilaa in lam yakun mubtabican lirasuulillaah hadduusan ahayn mid rasuulka raaca fa huwa kaadibun qofkaas waa beenaale ilaahay ma jecla weli ilaahay ma ahan alaayatu aaniya aayadda labayda oo ilaahay awliyadiisa noogu tilmaamay calaamada lagu yaqaan qowli waa ilaahay qowlkiisa tacaala allah waa sarreeyaahe filmaa'idati suuratulmaa'ida ilaah uu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno man yartadda qofkii ka ridooboo ka laabta minkum idinka xaalu idinka mid yahay can diinihi diintiisa fa sawfa mar dambe ya'ti llaahu allah la imaanaa biqowmin qoom qoomkoo yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibbuunahu ayaguna ilaahay jecel qoom ilaahay jecel yahay ayaguna ilaahay jecel aa ilaahay keensanaya fiiriya marka dadkaas ilaahay waa tilmaamay shiiqa marka tilmaamihii mid mid uu keenaya fa wasafahum dadkaas ilaahay waa tilmaamay dadka ilaahay jecel yahay ayaguna ilaahay jecel rabbi waa tilmaamay fa wasafahum ilaah waa tilmaamay biawsaafin tilmaamo uu ku tilmaamay tilmaamahaasoo hiya tilmaamuhu calaamatulmahabati jacaylka calaamadiisii ah inay alla jecel calaamadiisii ah wa samaraatuhaa jacaylkaas mirihii ka dhashay ah ilaahay weynaa tilmaamuu ku tilmaamay qofka ilaahay jecel calaamad u ah dadka ilaahay jecel calaamada lagu garta ilaahay ku tilmaamay waa midhaha ka dhasha qofku markuu ilaahay jeclaado midhaha ka dhasha alwasfu lwal tilmaanta ugu horayda annahum dadka ilaahay jecel adilatu waa u jiricsanyine adilatun waa kuwa u jiricsan cala lmuminiina muminiinta muminiinta waa u jecel yihiin waa u dhimriya waa u naxariistaa waa u roon yihiin waa u wehliya muminiinta waa u jirisan yihiin falaa yuxaaribuunahum muminiinta lama dagaalama ma dila ma argagixiya ma cabsigeliya uma dhaarta ma dila ma dhaca dadka ilaahay jecelo muminiinta waa u naxariistaan walaa yaqifuuna ma istaagaan diddahum muminiinta didkooda muminiinta kala soo horjeestaan lama dagaalamaan kumana kacaan walaa yunaabiduunahum muminiinta ma tuuraan muminiinta ma tuuraanoo waxaweye ma nacaan ee waa jecel yihiin waa tilmaanta koobaad alwasfu thaani wasfiga labeeya annahum dadka ilaahay jecel acizatun waxay ku adadag yihiin calalkaafiriina gaalada aqniyaau calayhim xoog ay u leeyihiin gaalada haalibuuna lahum waa la qaalibtamaan gaalka inay ka adkaadaan ay ku dadaalaan si ay ilaahay ugu gargaaraan diinkiisa ee dadka awliyada allah ee ilaahay jecelo gaalada ma daba socdaan uma nacadleeyaan ma jecla ma ammaanaan ma qiimeeyaan soo ma jeedin dadka ilaahay jecelo gaal ma daba ordaan alwasfu haali wasfiga sabaxeeya annahum dadka ilaahay jecel yujaahiduuna waa jihaadaan fii sabiili illaah jidka ilaahay ay ku jihaadaan ey waxaa loola jeedaa waa jihaadaan yabduluuna waa bixiyaan aljuhda awooddooda fii qitaali acdaa'illaah ilaahay cadowyaalkiisa inay la dagaalamaan cadowga alle la dagaalankiisa ay ku bixiyaan awoodda ay leeyihiin maxay u dagaalamayaan litakuuna kalimatullah ilaahay kelimadiisu inay noqoto hiyay culiyaan midda sarrayda laa ilaha ila allah wey kelimatulaahi kelimadda alle waa laa ilaha ila allah in allah keligiis la caabudo laa ilaha illa allah inay kor noqoto ay cadowga alle uma dagaalamaan alwasfu raabic wasfiga afreeya annahum dadka ilaahay jecel laa yakhaafuuna kama baqaan fillaahi fii xaqillaahi xaqa alleh looma tallaa'imin mid canaanta canaantiis ugama baqaan diinka haddii lagu caayo lagu aflagaadeeyo lagu canaanto loo xiro loo dilo loo aflagaadeeyo ugama leexleexdaan sidiisay ugu taagnaanaya kama tanaazulayaan qofaa kugu nacaa iyo qofaa kugu caayaa iyo diinka alle ugama leexleexdaan ey idaa laamahum hadduu canaanto axadun qof ey idaa laamahum hadduu canaanto axadun qof calaa maa shay uu ku canaanto qaamuu bihi ay u istaageen oo min diinillaahi diinka alle diinka alle u taagan yihiin ay sheegayaan ay difaacayaan haddii qof ku canaantoo ku eedeeyo lam yakhaafuu kama baqaan lowmatul canaantiis canaantiisa uma aada yeelaan mana ka baqaan qiimanaan lama leh walam yamnachum awliyada ilaahay kama reebo daalika canaantaasu min alqiyaami inuu u istaago bidiinillahi diinka alle casa wajal diinka alleh inuu u gargaaro u nusreeyo u istaago cayda iyo canaanta dadku kama celin karto qof weli ilaahay ah alaayatu aaliatu aayadda saddexayda qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe fii yuunus suuratu yuunus ilaah wuxuu yidhi alaa baraaruga inna wliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun wax cabsiya calayhim awliyada ilahay korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluunahu min umuuri alcaakhira waxa ay qaabilayaan markay dhintaan oo arrimaha caakhirada ah cabsi kama horaydo ilaahay baa ka ammaan gelinaya ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa walaa hum awliyada ilaahay ma ahan yaxzanuuna kuwa tiraanyoona ka murgaa calaa maa faatahum min caradi dunya adduunyada wuxuu ku dhaafay birbirkii adduun ka murgi mayaan maxaa yaele waaba ka raysanayaan markay aakhira tagaan waaba ka raysanayaanba yayhin awliyada ilahay allah tilmaamay dhegayso waa kuwaane awliyada ilaahay labis gaara ah ha ka fiiri qof gaaro duub weyn garo marawey madax ugu dubanta mid kale garabka u saaranta mid kale tinta u saaranta ballad lagu horwado qof ka horeeyo qof ka dambeeyo oo aan dadka waxweyn toos u fiirin saasal mara iskula ma ahan awliyada ilahay dadkaasay ka mid tahay ah, dadkaasay ka mid tahay awliyada ilaahay ha moodin calaamad gaara ha ka raadin calaamadda laga raadiya waa tilmaamahan alla kuu sheega fiir aayadan ka fiiri aladiina awliyadaaso aamanuu rumeeyeen xaqa wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa alla ka bara kuwa ilaahay ka bar saasay awliyada ilahi saasaa lagu yaqaan iimaan iyo taqwi iimaan saxiixa iyo alla ka baqi laakiin fii qof la leeyahay weli ilaahay weeye laba sano lama arag sooma bixi ah, labada sano haweenay ajnabikaah meeshan ku daliigay xuquuq haye meeshan qawr ku hay labada sano hadduu cibaado meel kuuna jiri laha xataa waxbay ah waa wax hariib ah mogta waa wax hariib ah waxaa la soo bixinaa wax uu nagu laba sano ninkaan meeshaanu ku lama arag markaas isagoo birbiraya la soo bixin haddalaaskan meesha mixbaadi ku hay ma ku sujuudsane ma qur-aana ku akreen se gabadha jinabi ka agu daliigayda lahaa shiika daliig xertu waa qaybsataageenba midaa daliigitee waxaasaa welinimaa ha meel dul ku jira ana inu cibaado kula jireen waa la yaqaana ninkan subxaana malik lquduus de waa xaafadeena meeshay ka dhacday ogaada maan xaafad kale waa xaafadan aan joogno meeshay ka dhacdo ha laba sana min meeshaan ku jiri ma garad oo gabdha xaafadda qayb ka mida ah degano ay daliidayaan oo ajnabi ka ah oo lale waa xerta subxaana allah musiiba alla kugu shar badana markaasaan gu waa weli ilaah waa weli ilaah subxaana allah war waxaas war waxaas ilaah in looga baqaan rabo war macaasi welinimo laguma gaaro weli shaydaana lagu noqda ee weli ilaah laguma gaaro subxaana allah fabayana allaahu allah wuu caddeeyey tacaala allah waa sarreeyaahe anna wliyaa allah ilaahay awliyadiisa tacaalaa allah wuu sarreeyaaye hum awliyada ilaahay alladiina waa kuwa ittasafuu ku sifoobeen bihaadayni lwasfayni labadaas sifo war awliyada allah ku bara alla ka baro allah ku barayee alla ka baro awliyada ilahay labadan sifay leeyi iimaan iyo taqway leeyi iimaan iyo taqwa adag ajnabika inay ku taabataa waaba zinaba korkaa iska day inay saliid kuu marideen inay gabadh ajnabikaa ah, korkaaga hadday taabato zinaad ku dhacdo naaraa ku cunaysa subxaan allah lama salaamo lama taabto iska daxayta saliida ii mareen acuudu billah fabayana allah allah wuu cadeeyey tacaala allah waa sarreeyaahe anna awliyaa allah ilaahay awliyadiisa tacaala allah waa sarreeyaahe hum uladiina waa kuwa itasafuu ku sifoobay bihaadayni wasfayni labadaas sifo labadaas sifo waa kuwa ku sifoobay aliimaani iimaanay ku sifoobeen iyo wataqwaa alla ka baqin faliimaanu iimaanku bilqalbi qalbiguu ku jira ah, marka labadooda la kala qaaday iimaanku qalbiguu ku jiro xaqii qalbiguna ka rumeeyeen wataqwaa taqwaduna biljawaarixi xibnahay ku suganta xibnihiina ilaahay uga hogaansameen qalbigii allay uga hogaansan yihiin daahirkana allay uga hogaansan yihiin faman iddaca alwilaayata qofkii awliyanimo sheegta walam yatasif aan ku sifaysnayn bihaadayni ilwasfayni labadaas tilmaamood fa huwa kaadibun waa beenaale qof kastoo welinimo sheegta oon labadan tilmaamood ku tilmaamsanayn qofkaas waa beenaale weli ilaahay maaha faman iddacaa qofkii sheegtay alwilaayata awliyanimo walam yatasif aan kuna sifaysnayn bihaadayni ilwasfayni labadaas tilmaamood fa huwa kaadibun waa beenaale halkaas markuu marayo cusaymiin kitaabkii qiimaha badnaa ee shaykhlislaam ibnu taymiya ee la dhihi jiray alfurqaan bayna awliyaai raxmaan wa awliyaa shaytaan ayuu wuxuu ka soo guuriyey abwaab muhiim ah, waa kitaab qof baalihu uusan ka maarmin alfurqaan bayna awliyaai raxmaan wa awliyaa shaytaan ldha soo ma jeedid waa kitaab cajaa'ib badan kitaabkaasu xoogaa ka soo haray marka uma intaas ka gadaal u yidhi marka uu noo sheegi doonaa inuu ka soo raray ah, ah, alfurqaan bayna awliyaa raxmaan wa awliyaa shayaan kitaab laydhaha cajaa'ib la wey uma ina shayka shayka raximahu llahu tacaala bayana wuxuu cadeeyey ana alamra arrinkii saara inuu noqday cala alcagsi dabagedi arrinkii maxaa la rabay sidii allana bara inay arrintu ahaato qofka ilaahay rumeeya ilaahay adeeca weli alle inuu noqdo qofka ilaahi weynaa caasiyana weli shaydaan uu noqdo saasa allana bara bilcagsiga laga dhig dadaan tukayn alle ka baqayn xumaanta iska daldalana xaaraanta ku dhex jire in la yidhah werigii alle qofka xuduudda alle iyo nabiga raacidiisa ilaaliyan la yidhahdo bidcoole fidnoobay taas waa cagsi waa arrinteeda dalagadiina sida ilaahi u sheegay si aan ahayn laga dhigaa wey dadka baktiga iyo qurunka iska dabaalana qabiilka shankaroorta u horreeya qabiilka dagaalka ugu horreeya waxa way fitanta iska dhex boodaya in la yidhah waa weligii all ah, waa weligii all qofkii xuduudda allaha la ilaayo la yidhahdana waa bidcoole waa arrin nasiib daraa uma ina shaykha sheekha raximahullah bayana waa caddeeyey ana alamra arrinkii saara inuu noqday cala alcagsi dabagedis cinda akari man dad badankooda agtooda yaddaci sheegana alcilma cilmi dad badanoo cilmi sheegana arrintu waa dabagediyeen iyo wanahu waxuu sheegana qofkaasu iyo wanahu qofkaasu min hudaati alkhalqi makhluuqa kuwa hanuuniya inuu ka mid yahay wa xufaadi sharci sharciga kuwa ilaaliya inuu ka mid yahay falweliyu weligu cindahu qofkaas agtiisa man qof weeye laa yatabicu rusul can rususha raacin saasuu ka dhig taasuu ku tilmaama weli isagu falweliyu weliga cindahu qofkaas munxarifkaahe baadiyooba agtiisa man qof weeye weligu laa yatabicu aan raacayn arusula walaa yujaahidu aan ku jihaadayn fii sabiili illaah jidka alleeyo diinta ilaahay koryeelidiisa walaa yu'minu bihi allah aan rumaynayn walaa yataqii allah aan ka baqayn qofkaasa weli isaga u ah wayaxsunu binaa waxaa nugu wanaagsan inu nugu fiican markaanoo kale wayaxsunu binaa marba haddii la rabo in la kala saaro weli ilaahay iyo weli shaydaan lagama maarmo kitaabkii shaykhulislaam ma laga maarmo waa markaanoo kale waa in la wanaagsan an nankula inaan soo rarno hunaa halkan maa wixii katabahu u qoray shekhu islaam ibnu taymiya raximah llah tacaala fii risaalati risaaladiisa uu ku qoray alfurqaan bayna wliyaai araxmaan wa wliyaai shaydaan kitaabkaas waa nasuuqu waa soo kaxaynaynaa maakii tayasara fududaada minhaa risaalada xaalu ka mida intii marka fududaatan xoogaa ka soo rarayna soo wada xoogaa khulaaso ah oo muhiim ah oo qofku ku kala gara karo owliyada ilaahi iyo awliyada shaydaan ayuu ka soo hara wanasuuqu waxaan soo kaxaynaynaa maa shaygii tayasara fuldaaday minhaa xaali ka mida risaaladaas qaala wuxu uhi shaykhu islaam raximahullah waqad bayana waa addeeyey allah subxaanahu isagaa nastaan ilaah wa tacaala asagaa sarreeye fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ilaahay ku caddeeyey wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa wuxuu ku caddeeyey ilaahay sala allahu calayhi wasalam anna lilaahi allah inay u sugnaadeen awliya awliye owliyadoo minanaasi dadka ka mida ilaahay baa kitaabkiisa ku caddeeyey sunnada nabigana ku caddeeyey ilaahay inuu awliye leeyahay dadka ka mida qaala wuxuu yidhi shaekhulislaam raximahullah waqad bayana ilaah wuxuu caddeeyey subxaanahu allah nistaana nuqsaan iyo ceeb ka fog wa tacaala allah sarreeye fii kitaabi kitaabkiisa wuxuu ku caddeeyey wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa wuxuu ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam anna lilah allah inay u sugnaadeen awliyaa e awliyu awliyadoo minannaasi dadka ka mid a wali shaydaani shaydaan kale inay u sugnaadeen awliyaa e awliyu shaydaankun awliyu leeya saasa allana bara fafaraa ilaahay waa kala saaray fafaraa ilaahay waa kala saaray bayna wliyaai raxmaan allaha raxmaanka awliyadiisa iyo wa wliyaai shaydaan shaydaanka awliyadiisa ilaahay waa kala saaray faqaala tacaala ilah wuxuu yidhi alaa baraarugo hurdada ka kaca inna awliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluunahu min umuuri aakhira waxa ay qaabilayaan arrimaha aakhirada ah ka warwari maayaan allah ka aamin aamingelinaya ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa walaahum awliyada alle ma ahan yaxsanuuna kuwa murugoona tiraanyoona oo ka tiraanyoona camaa faatahum min caradi dunya wixii adduunyaha ka tegey ee birbirkii adduuna dhaafayna ka murgi maayaana waaba ka raysanayaan yoyihiin awliyada alle alladiina waa awliyada aamanuu xaqa rumeeyeen wa kaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa ilaahay ka baqa lahum awliyada ilaahay waxa u sugnaatay albushraa bishaaro filxayaati nolosha dhexdeeda lagu sugnaatay nolosha adduunya ee dhow wa filaakhirati aakhirada bishaara ay leeyihiin adduunyada bishaarada ay leeyihiin labaa ka mid koow ammaan wanaagsan ilaahay uu u dhigo mu'miniinta agtooda bishaarada koowaad oo ilaahay adduunyada awliyadiisa ku abaalmarinaya waxaa ka mid ah ammaan wanaagsan aa ilaahay uu dhex dhigaa dadka mu'miniinta markaasay ammaanayaanay leeyihiin qof wanaagsan wey waa koow midda labaad ee adduunka ay leeyihin waa ru'ya faalix ru'yadaasoo yaraa oo yuraa lahu asagaa ku ru'yoona khayraad ilahay inuu siinayo ama qof dadka kala ugu ru'yoonayaan labadaasaa ugu xoog badan wax lagu fasiro oo ayada axaadiisku cad ah. axaadiistu ku fasirtay aayadda marka laga reebo aqwaasha culummada labadaasaa bishaarada adduunka ka mida ilaahi weyna ammaan wanaagsan inuu mu'miniinta dhexdooda u dhigo Ah. sida nabiyullaahi ibraahim ku ducaysan jire wajcalii lisaana sidqin fi laakhirin ilaahu ammaan wanaagsan ii dhexdhig dadka dhexdooda ummadaha iga dambeeya ilaahu ammaan wanaagsan ii dhexdhig uu dhihi jiray nebi ibraahim uu ku ducaysan jire marka taasa ilaahay uu dhexdhigayaa dadka awliyadiisa ah muminiinta dhexdooda a ilaahay ammaan u dhigaya tan labaadna waa ru'yada saalixada oo asaguu arka weligaanu ama asagu arki maaya dad kale ugu ru'yoona khayr ole waxaan ku ru'yoonnay khayrkaas adoo la kulmay labadaas way bishaarada adduun lahum waxaa u sugnaad oo ka mid ah macnaha lahum waxaa u sugnaatay awliyada alleh albushraa bishaaro filxayaati nolosha dhexdeeda ugu sugnaatay nolosha addunya ee dhow wa filaakhirati aakhira dhexdeeda ugu sugnaatay aakhirana waa jan aakhirana waa jan ilaa wuxuu ihi laa tabdiila wax bedelida likalimaatilah uma sugnaan arrintan alle wey waxa sheegaya weli ilaahay sidaas ah si kale ma noqon karo qof aan iimaan iyo camal saalixa lahayn weli ilahay ma noqon karo daad tiraa qofkaan iimaan iyo camal saalixa lahayno weli ilaahay ah kelimaadka allaad bedelaysa kelimaadkan allaad bedesho weli ilaahay waa sida ta labaad hadduuba weli alla yahay adduunkana bishaaru leeyahy aakhiru bishaaru leeyahy cid ka hor istaagi kartaa ma jirto oo bedeli karta kelimaadka alle ma jirto ma jirto ilaah wuxuu uhi subxaana daalika adduunka bishaaro ah aakhira bishaaro ah huwa alfawsu waa liibaan alcadiimu weyn taasaa la ydhaha liibaan adduun iyo aakhira bishaara inay kuu sugnaato daalika kaas huwa alfawsu waa liibaan liibaantaasu alcadiimu weyn wadakara ilaahay wuxuu kaloo noo sheegay aayadkaas markaxaan ku ogaanay awliye al inuu sheegay tilmaantoodana noo sheegay abaalmarintoodana noo sheegay ilaahay weyna aayaadkan kale soo socday wuxuu noogu sheegayaa dad shaydaanku weli u yahay inay jiraan oo shaydaanka weli dhigtay ilahay wuxuu ihi subxaana fa idaa qarabta alqur'aana fastaciid billahi min ashaytaan rajiim wadakara ilaah wuxuu sheegay owliyaa ashayaan shaydaanka owliyadiisa faqaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faidaa qara'ta alqur'aana marka aad rabto inaad qur-aan akhrido faidaa qara'ta ey faidaa aragta marka aad doonto inaad qur-aan akhrido faidaa qara'ta alqur'aana qur'aan inaad akhrido markaad doonayso fastacid billaah allaah magan gal min ashaydaani shaydaanka magan gal shaydaanka arraji min xariista laga dheereeyey acuudu bilaahi min ashaytaan rajiimi dheh markaad qur-aan inaad akhrido rabto innahu shaydaanka laysa lahu uma sugnaan suldaanun sallid mid cala aladiina dadkii korkooda uguma sugnaan aamanuu xaqa rumeeyeen wa calaa rabbihim rabbigooda korkiisoo keliyana yatawakaluuna tala saar dadka laga helay iimaan iyo tawakul shaydaanku kuma sallidmo inta ku sallidmo ma baadiya iskama hogaansan karo dadkaas awood umale uu ku baadiyay dadka iimaanka laga helay rabbina tala saarta shaydaanku sulda kumale suldadu inuu kugu sallidanya oo uu ku hugaansado inuu ku hugaansado wey oo ku baadiyeeyo innahu shaydaanka laysa lahu ma sugnaan suldaanu mid uu ku sallidmo cala aladiina dadka aamanu xaqa rumeeyeen wa calaa rabbihim rabbigood kaliyan ayaa yatawakaluun tala saarta inamaa wax kale maahan suldaanuhu shaydaanka sallidmidiisu cala ladiina dadkii dushooday ahaatay yatawallowna asaga weliga ka dhigtay dadka awliyaa shaydaanka oo shaydaanka weliga ka dhigtay kuwaasu ku salliday kuwaasu iska kaxaystaa kuwaasu waadiyaalka dalaalka midba maalin geeya dadkaas way dadku ku sallidayn inamaa wax kale maahan suldaanuhu shaydaanka sallidmidiisa iyo awooddiisa iyo suldadiisa cala ladiina dadkii dushooday ahaatay yatawallowna asaga weliga ka dhigta waladiina kuwii dushooday ahaatay hum ayagu mushrikuuna bihi bilaahi ilahay u shariig yeela dadka ilaahay u shariig yeela oo shirkiga ku dhaca dadkaasuu sulda ku leeya xukuma shaydaanku dadkaasa ciidankii siiya kuwaasuu sulda ku leeya iyo xukun kuwaasuu amarka siiya kuwaasaa ka amar qaata inamaa wax kale ma aha sultaanuhu shaydaanka sallidmidiisu cala aladiina kuwii dushooday ahaatay yatawallownahu ka weli dhigta waladiina dadkii dushooday ahaatay hum ayagu mushrikuuna bihi bilaah allah ugu shariig yeelo ilaahay weyna shirkiga u sameeya fayajibu waxaa waajiba an yufaraqa in la kala saaro bayna haaulaa'i kuwan awliyaa raxmaanka iyo wa haaulaa'i kuwan awliyaa shaydaanka kamaa faraq allaahu sida alla u kala saaray wa rasuuluhu rasuulkiisu siduu u kala saaray baynahuma dhexdooda ilaah iyo rasuul saasay u kala saareen dad shaydaan weli ka dhigtay iyo dad raxmaanka weli ka dhigtay alla iyo rasuul saasay u kala saareen waajib waxaa sidaas in loo kala saaro oo laysku qasin fayajibu waxaa waajiba an yufaraqa in la kala saaro bayna haaulaa'i kuwan oo awliyaau raxmaanka iyo wa haaulaa'i kuwan awliyaau shaydaanka kamaa sidii waa in loo kala saaro faraqa allaahu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu ay kala saareen baynahumaa fa wliyaaullaah allah awliyadiisu hum ulmu'minuuna waa kuwa xaqa rumeeyana qalbiga ka rumeeyaan almuttaquuna waa kuwa alla ka baqaano xubnaha uga hogaansamaa wahum awliyada allah alladiina waa dadka aamanuu rumeeyeen bihi bilaahi allah wawaadowhu allah u dhowaadeenoo daaca ugu dhowaadeen wahum awliyadu aladiina waa dadka aamanuu rumeeyeen bihi billaahi allah wawaalowhu allah ugu dhowaadeen bidaacati daaco fa axabuu waxay jeclaadeen marka markay allah u dhowaadeen fa axabuu waxay jeclaadeen maa yuxibu wax alla waxaa la jeceliya fiili weli ilahay inaad taa in kale balisfiilihee ah. waxa alla jecelya haddaadan jeclayn weli ilaahay mati awliyada ilaahay waxaa waxa alla necab yahay necab yahay qofkaan weli ilaahay ahayna naara u waajibta ah. ilaa iimaan iyo taqwo qofkaan gelin naaru iska weli ilaahay qofaan ahay naaru iska leey awliyada waa tanaa tilmaantoodu dhegayso fa axabuu awliyada ilaahay waxay jeclaadeen maa yuxibu waxa alla jecel yahay wa aqadu waa u caroodeen maa yubqidu waxa alla u caroodo alla necab yahay wa radduu raaddi waxay ku noqdeen bimaa yardaa wax alla raalli ka yahay wa sakhituu way u cadhoodeen bimaa yaskhadu waxa alla u cadhoodo wax alla waxa la ka cadhoodo oo uu nimcaado waa nicab yihiin ayaguna ah. wa amaruu waxay amreen awliyada alle bimaa ya'muru waxa alla amro towxiidka daacadda wanaaggaas awliyada ilaahay amraa wanahow waxay reebeen awliyada alleh camaa nahaa wixii alla reebo shirkiga macaasida xumaanta waraa laga joogo kuwa la qayliya wey awliyada ilaah wa acdow waxay siiyeen awliyada alleh man yuxibu qofka alla jecelyaha an yucda in la siiyo qofka ilaahay jecelyahay in wax la siiyo awliyada ilahay waxbay siiyaan maalkooday siiyaan wa manacuu waxay u diideen awliyada alleh man qofka yuxibu alla jecelyaha an yumnaca in loo diiyo qofka ilaahay jecelyahay wax la siiyo ma siiyaan awliyada alleh dadka macaasida iyo xumaanta qabiilkiiyo duulaya keen maalku marduuf aan ku qayiraan rabaa maanta ii qaad waxaas alla ma jecla in la bixiyo moogta ah, meelahaas xumaantao dhan wax maalkooda kuma bixiyaan xuskii awowaa jira soobiba soo tilmaano yaanan ku habaarin waxaas awliyada ilaahay ma bixiyaan dhammaan waxa ilaahay necebya in la bixiyo ma bixiyaan ah, ma bixiyaan awliyada ilaahay ma bixiyaan falaa yakuunu ahaama weliyan weli weligoo lilaahi allah u sugnaaday ilaa man qofaa weli ilaahay ahaana aamana rumeeye bihi bilaahi allah aamana rumeeye bihi binabiide mar bihi binabiy nabigo celi falaa yakuunu ahaamaa weliyan weli weligoo lilaahi allah u sugnaaday ilaa man qof ayaa ahaana aamana rumeeye bihi binabiyi nabiga sala allahu calay wasalam iyo wa bimaa diinkii jaaa bihi u yimi nabigana waa rumeeyey wax alle wuxuu la yimidna waa rumeeyey qofkaasaa weli ilaahay ahaana qofkaasaa weli ilaahay ahaana oo wa tabaca raacay hu nabiga raacay baatinan xagga qalbiga wa daahiran xagga daahirka xibnaha qalbiga baatin waa ula jeedaa qalbiga caqiidadii qalbiga waman iddacaa qofkii sheegta maxabbat allah allah inuu jecel yahay wa wilaayatahu inuu ilaahay weli u yahay walxaalna sheegta huwa asagu lam yattabicu fiiri damiirku inuu rasuulka u laabana walxaal qofkii sheegta huwa asagu lam yattabicu ayin rasuula isagoo rasuulka raacin falaysa min wliyaa illaah ilaahay awliyadiisa ka mid maahan qofkaasu bal man khaalafa bal iska badbaaye man khaalafahu qofka nabiga khilaafaa kaana min acdaa'illaah ilaahay cadowyaalkiisuu ka mid yahay wa wliyaai shayaan shayaanka awliyadiisuu ka mid yahay awliyada shaydaanu ka mid yahay qaala tacaala ilah wuxuu yidhi quli nabiga suubano in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allah allah kuwa jecel fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum allahu allah idin jeclaanaa marka qofka allah jecel waxaa lagu yaqaan nebi maxamedu raaca sala allahu caleh wasalam fannaasu dadku mutafaadiluuna waa ku kala tegsan yihiin fii wilaayatillahi ilaahi wilaayadiisa casa alla qaaliga wajal alla wey wilaayada alle dadku isku derajo kama joogaan ilaa wilaayada alle iimaan iyo waxaa lagu helaya taqwo dadkuna islama iimaan eka islamana taqwo eka qof walbaana iimaanka iyo taqwada intuu ka haysto uu wilaayada ilaahay ka haysta qof walbaaba kufriga shirkiga macaasida bidcada fisqiga intuu ka haysto uu wilaayadii shaydaanka ka haysta shaydaanka saas darteeda awliyaa raxmaanna islama darajo eka awliyaa shaydaanna islama dembi eka ah, islama dembi eka qof waa darajaad mid walbaaba fannaasu dadka mutafaaqiluuna waa kuwa ku kala tagsan fii wilaayat illaah ilaahay wilaayadiisa casa alla qaaliba wajalla alla weyn bixasabi tafaadulihim kala tagsanaantooda qadarkeeda fil iimaani iimaanka ay ku kala tagsan yihiin iyo wa taqwa allakabaqid iimaanka iyo allakabaqidda siday ugu kala sarreeyaan ay wilaayada ilaahay ugu kala sarreeyaan ina akramakum cinda allaahi adqaaq waxayna kugu karaamo badan ilahay intiisa qofka inuu kugu alla ka badan fannaasu dadka mutafaadiluuna waa kuwa kala tagsan fii wilaayati illaah ilaahay wilaayadiisa ay ku kala tagsan yihiin caza alla qaaliga wajalla alla weyn bixasabi tafaadulihim kala tagsanaantooda qadarkeedu intuu leegyahay fil iimaani iimaanka ay ku kala tagsan yihiin wataqwaa alla kabaqidda ay ku kala tagsan yihiin wakadalika sidaasoo kale yatafaadaluuna way ku kala tagsanaanayaan fii cadaawati illaah ilaahay cadaawadda lala ollaytamo bixasabi tafaadulihim kala tagsanaantooda qadarkeeda filkufri gaalnimada iyo wan ay ku kala tagsan yihiin sida ay gaalnimada iyo nifaaqa ugu kala sarreeyaan ay cadownimada ay ilaahay cadow u yihiin iyo cadow weli shaydaan ay yihiin saasay ugu kala tagsan yihiin ee masina iyaguna wa wliyaaullah ilaahay awliyadiisu calaa dabaqatayni laba dabaqo weeye awliyada ilaahay waxa weye saabiqiinta iyo asxaabulyamiin oo qur-aanku ku celceliyo wey labadaas dabaqo wey awliyada ilaahay inta kalena awliya shaydaanna waa asxaabu shimaalka waa asxaabu shimaalka wa wawliyaaullaah ilaahay awliyadiisa calaa dabaqatayni laba dabaqad korkooday ahaadeen saabiquuna kuwa xaq u hormaray qayrka saabiquuna kuwa daacada ilaahay u hormaray kuwaasoo muqarabuuna ilaahay loo dhoweeyey iyo wa asxaabu yamiini midigta asxaabteeda ah, asxaabulyamiinkaasoo muqtasiduuna dhexdhexaysta ah, saabiqiintu waa dad waajibaadka siday tahay u ilaaliyeen hal waajib dayacayn muxaramaadkana siday tahay uga fogaada oon muxaramaadka ku dhaxayn sunnooyinkana ilaaliya karaahadana ka fogaada waa kuwaasa saabiqiintu asxaabulyamiinku waajibaadka waa ilaalinayaan muxaramaadkana waa ka fogaanayaan sunnadaysan aada ugu dadaalayn waa laga sunno badan waa laga sunno badany waa laga sunno badany saabiqiintu waa dad waajibaadka ilaahay ilaalinaya oon ka tegay muxaramaadkana ka fogaanaya haddana maxay ku darsanayaan sunooyinka inay badsadaan sunooyinkii badsanayaan oy aad u ilaalinayaan meeshaasay dad uga dheereeyeen asxaabulyamiinku waajibaadka waa ilaalinayaan muxaramaadkana waa ka tegayaan laakiin sunnadaa looga dheereeya sunnadiyaa looga dheereeya meeshaasaa looga tegaya marka ayaguna khayra haystaan dakarahumullah ilaahay baa sheegay awliya raxmaanka labadan dabaqo inay yihiin allaaba sheegay dakarahumullah allahaa sheegay awliyada fii ciddati mawaadica dhowr meelooda ilaahay ku sheegay dhowrkaas meelooda min kitaabi kitaabkiisa ka mid a ah. kitaabka alcasiisi sharafta badan fii awali suurati lwaaqica ilahay ku sheegay ah. fii awali suurati lwaaqica suurat lwaaqica awalkeeda ilahay ku sheegay wa aakhiriha aakhirkeedan alla waa ku sheegay wa fi linsaan suurat linsaan alla waa ku sheegay waalmudafifiin alla waa ku sheegay wa fii suurati faadirin alla waa ku sheegay wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed